بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل شروط إجزاء الحجر dhagaxa guditaankiisa shuruudeedu hamaaniyatun sideed weeye an yakuuna inuu yahay bialaaثati axjaarin saddex dhagax wa an yunqiya inuu nadiifiyo inuu dahiro almaxalla booskii iyo meeshii wixii uu ka soo baxay nijaasada ah waa in uu nadiifiyo wa an laa yajifa waa in uusan engegin annajasu najaasadu waa in aysan engegin wa anlaa yantaqila shayga nijaasada ahana waa in uusan meeshiisii ka guurguurin walaa yadra'a waa in uusan soo darrinin calayhi nijaasadii aakharu wax kale iyo shay kale waa in uusan ku soo darrinin oona gadaal ooga imanin wa anlaa yujaawisa waa inuusan tallaabin nijaasadii safxatahu qofka barhidiisa iyo waxashafatahu birgoystiisa ama barjadiisa kolba waxaa u taqaan wa anlaa yusiibahu waa inaysan asiibinaysan ku dhicin inaysan soo gaadhin maa un biyo wa an takuuna waa inay tahay al axjaaru dhagxaantu waa inay yihiin daahiratan daahir waa inay yihiin halkan wuxuu ka bilaabay xajarkii aynu ka soo hadalnay waa xajarkii aan isla garanayna isla garankeygii baa la yidhahdaa sooma xajarkii xajar inoo ahaa xajarkii shuruud uu leehay buu halkan ka sheegayaa waxaynu dhahaynaa shuruudu sideed buu sheegay xalaytaan soo sheegnay iyo kuwa aan ku dari doonno markii la isku daro afar iyo toban shardi weeye afar iyo tobankaa shardi qayba wax gooniha ayay ka hadlayaan min xaysu daatuhu xajar inuu xajar yahay afar shardi baa la shardin waana afartii xalay ina soo martay daahir haye wada jaamid qaalic hayra muxtaram soo maahayn afartii ayaa la shardinayaa haye min xaysu اlisticmaalu xagga isticmaalkana saddex shardi ayuu leeyahay labana wuu sheegay halla uu ka tegey min xaysu alkhaariju waxaan soo baxaya markii laga fiiriyana toddoba shardi weeye lix shardina wuu sheegay hal shardina wuu ka tegey marka min xaysu alkhaariju oo toddoba ah min xaysu alisticmaal oo saddex ah waa toban soomo wa min xaysu daatuhu wa min xaysu kownuhu xajara afar afariyo toban bay isku noqon shuruuda bitaxqiiq waa afariyo tobankaa weeye wuxuu ka bilaabay sheekhu min xayu listicmaalu wuxuuna sheegay labo waa inay saddex dhagxaan yihiin maxalkiina ay nadiifiyaan wuxuu ku tegey wuxuu ka tegey xajarkanna maxalka waa in lagu dhammaystiro istiicaab ama tacmiim saddexdaa shardi waa min xaysu listicmaalu waxaan soo baxaya markii la fiiriyana lix shardi buu sheegay hal shardina wuu ka tegey kaana waan u dambaysiinaynaa sidaa toddobay ku noqonayaan haddii aan shuruudda u gudagallo sharaxooda iyo caddayntooda shardiga koowaad wuxuu yidhi sheekhu oo min xaysu listicmaal ah an yakuuna bialaaati axjaar saddex dhagxaan waa inay yihiin xajarkan lagu dahaaro qaadanayo nebi moxamed salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayhi isagoo xaajo gudanayay uu cabdullaahi bni mascuud ayuu wuxuu yidhi saddex dhagax ii keen saddex dhagaxaan nebigu salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi xadiid kale wuxuu yidhi qofku saddex dhagaxa ku istijaysto xadiid kaloo salmaan alfarisi oo fii saxiixi muslim ahaa waa kii nebi maxamed salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayhi baa ashyaa naga reebay wuxuu ku daray in aan ku istijaysanno oon ku dahaaro qaadanno saddex dhagxaan wax ka yara wuu naga reebay nebi maxamed salawatu ullahi rabbi wasalaamu calayh idan saddex dhagxaan ayaa la rabaa saddex dhagxaan ma loo qasdayaa mise saddex masixitaan baa la rabaa cibradu ma alaatu masaxaad baa mise waa alaatata axjaar alaaa masaxaad wey waa ku dhihi jiray walow biadraafin alaaثatin xajar bikulli masxatin lisaa'iri اlmaxal hal dhagax intaad soo qaadato haddaad kolba dhinac dhagixii ka isticmaashood ku masaxdo masixitaanka qaabka loo masaxo waynu caddayne haddaad dhinacan ku masaxdo haddana dhinaca kale ku masaxdo haddana dhinaca kale ku masaxdo saddexdii dhagax bay kaaga filan tahay bal hal dhagax baad soo qaadatay waad ku masaxday kadibna halkaas shuqul dheer waaytan laakiin kadibna halkaasaad dhagaxii dhigtay biyaha soo qaato waad nadiifisay kadibna marihii waxbaa soo qaado waad ingejisay kadibna waad ku tirtay isla meeshii un haddana mar labaadaad sidii samaysay haddana mar saddexaadaad samaysay alaaa masxaad waa diyaar laakiin bishardi waxaan ku dhahay dhagax waa inuu ingegan yahay haddii kale shuruudka lagu burin doonaa oo soo socota idan ama saddex dhagxaan ha noqdaan ama hal dhagaxoo kolba daraf aad ka isticmaali ha noqdo ama hal dhagaxood hal daraf ka isticmaalayso laakiin mar kasta nadiifinayso ood ingejinaysa ha noqdo intaba waa diyaar idan alaaa masaxaad ayaa la rabaa saddex baa la rabaa shaaricuna saddex buu ku xidhay taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay haddii hal dhagax ama laba dhagax ay meeshii ku nadiif noqoto ma iska dayn kartaa oo ma dhihi kartaa war wixii loo jeeday waxayd meeshu inay nadiif noqoto maya weeye waxaa weeyaan saddex dhagax ayaa qasab ah saddex dhagax ayaa qasab ah hal su-aaloo kalea ah iyadana iman su-aasha iman waxaa weeyaan iyadana haddii saddexdii dhagaxba aan isticmaalo welina meeshii aysan nadiif noqonin ma ku dari dhagaxii haa waa ku dari laakiin waxaa sunno aha witri iyo tiro isdheer ka dhigto saddex hadday nadiif noqon weyday shan inaa ka dhigto inaad ka dhigto toddobo inaa ka dhigto sagaal qaabkaa inaad ku wadday iyo tiro isdheer idan shardigan koowaad waxaa weeye an yakuuna bi bialaaati axjaar kayfiyada uu u isticmaalayo culimmadu fuqahadena raxmatullaahi calayhim jamiican way caddeeyeen waxayna dhaheen qofka labadiisa baryood ta midigta aha meesheeda hore intuu ka bilaabo oo gadaalgadaal u wado oo wado dhexda ma taabsiinayo oo wado wado wado yuu meeshuu ka bilaabay buu ku keeni haddana dhinacii yasaarka ahaabuu ka bilaabi uu wadi wadi wadi meeshuu ka bilaabay buu ku keeni meeshan culimmada eh, carabiga ay yidhaahdaan almasrabah ee meesha uu wuxu toos ooga soo baxaya ah meeshaana dhagaxa u dambeeya ayaad ku xaaqaysaa ama aada marinaysaa idan qaabkaasay caddeeyeen keyfiyada ugu fiicanna waxay dhaheen waa qaabka laakiin keyfiye kastoo isticmaasho waa iska caadi laakiin keyfiyada ay leeyihiin waa keyfiye ugu fiican welibana waxay ku leeyihiin marka aad bilaabayso waa inaad ka bilowdo meel daahir ah kadibna sidaa aad ku wado idan kayfiyadaasa ugu fadli badan bay sheegeen raxmatullaahi calayhim jamiican jamiil an yakuuna bialaaati axjaarin waa shardiga koobaad shardiga labaad waa an yunqiya almaxalla maxalka iyo booskana waa in uu nadiifiyo wa an yunqiya waa in uu nadiifiyo almaxalla booska su-aalaa isweydiis mudan oo ah maxal maxaa la yidhaahdaa lanna iyada in la barta waay maxal meesha la nadiifinay maxalku xaggii xaggadaa laga hadlayo waa safxada waa baryaha baryo maxaa la yidhaahdaabaa iyadana su-aal ka iman waxa weeyaan qofku markuu istaagee toos u istaago inta daboolanta ayaa waxaa loo yaqaanaa asafxa af soomaaligana taan sheegnay loo yaqaanaa jamiil wa an yanqiya almaxalla haddii xag hore laga hadlayana rag iyo dumarku way kala duwan yihiin hadday rag noqoto waa xashafada meesha maxalka ee laga waramayo waana birgoysta inta la yidhaahday birtu ay goysay ama barja aad u taqaana weeye haggii dumar laga hadlayana waa inta daahirka ahe ka muuqata qofku markuu fadhiisto dumarka ah welibana liqadaa'i alxaaja uu u fadhiisto kastee culimmadana shaaficiyada wax badaanay kala qaadaan laakiin biibii haddii lagu celiyo buubuhu bay dhashaa war marka qaarkoodna waxay kaa gaadhay subxaana allaahi halkaasaan ku daynaynaa iyada wa an yunqiya almaxalla maxalka waa uu nadiifinayo weeyaan maxalka waa inuu nadiifinayo ma inuu meeshii waxba kaga teginba maya meeshii ahar wuu ku hadhi karaa laakiin athar uu dhagax zuulin karo waa inuusan ku hadhin dhagax biyo u baahan athar biyo u baahan raad biyo u baahan waa inuu meeshii ku haro ilaa nijaasadii waxbaa baaqi noqon laazim weeye nijaasadaa baaqi noqotay dhagaxii markaa isticmaashay kadib waa lagu cafiyey laakiin khayrkaa looma cafinin insha allah waxaan gaari doonnaa masale ah halkan yacni lagana bixin karoo ah qof mustajmir ah oo soo dhagxaystay haddii aad qaaddo adoo salaad ku jira inaad xaamil nijaasa noqonayso seed ku qaadi marmarka qaarkood bidaari sibiq bay kugu gashaaye si dhib yar baa laga yaaa marmarka qaarkood inaad ku qaadda see adoo salaaddii isku xigaan baa laga yaaa intuu lugtaada saa kuu saaro intuu kor u qaadada saa kuu saaro salaadaadii dhar ka kaca inay noqoto marka ma dhihi karaa waxaa mudan qofka kuu xiga war anta mustajbir maa tahay mise mustajbir ma tihi oy wallah aclam <laughs> aye an yunqiya almaxalla maxalka waa in uu nadiifinayo labadaa shardi ayuu sheegay xagga isticmaalka shardiguu ka tegay waxaa weeyaan xajarkan sharciga ahayn inaku baranay waa in uu meeshii ku camimo meelo ka mid ah waa in uusan ka tegin marka tacmiim xajarkii maxalkii in lagu dhammaystiro ayaa iyadana shardi kale ah oo ka tegay sheekhu haddaynu u gudagelno toddobadii ahayd min xayu alkhaarij waxaan soo baxaya markaan fiirino kow wuxuu yidhi wa anlaa yajifa annajasu najaasadan waa in aysan ingegin najaasada waa inaysan ingegin waxaa qasab ahaa laba mid inay noqoto inay qoyan tahay dhagax baa la isticmaalay ama ma qoyanee way ingegan tahaye laakiin dhagaxa ayaa fujin kara ayadana dhagax baa la isticmaalay marka ingegnaanshahan uu ka hadlayo waa si dhagax aan lagu zuulin karin uusan fujin karin marka waa an laa yajifa waa in uusan ingegin annajasu markii la leeyahay najasku waa inuusan ingegin ama idaylkii ha noqdo ama qaar ka mid a ah ha noqdo waxba waa inuusan ingegin hadduu ingegayna waa inuu dhagax fujin karo hadduusan fujin karinna dhagax markaa lama isticmaali karo markaa dhagax lama isticmaali karo shardigaana waa shardiga koobaad tirsigeenni tirsiga sheekhana waa shardiga saddexaad weeye shardiga afraad faham badan buu kaaga baahan yahay si fiican dhegta u taag shardiga afraad waxaa weeye ama labaad tirsigeenna waa anlaa yantaqila shaygii soo baxaye nijaasada ahaa waa inuusan guurin meeshiisii uusan ka guurin maxaa laga wadaa shayga nijaasadaha markuu soo baxo hor iyo gadaal mid uu ka soo baxaba kowda u horreysa meel buu ku egyahay haddii meeshii uu ku ekaa uu ka guuro biyo unbaa la isticmaalaya dhagax lagama isticmaali karo see buu u guuri karaa waxaa laga yaabaa shaygii oo yimaaday adigii inaad ruqaansatay inaad dhaqaaqday wax soo qabsanaysay meeshiina uu ka dhaqaaqo waxaan dhahaynaa markaa biyo inaad isticmaasho unbaa qasab eh, dhagax markaa waxba kama taro hal su-aal baa jirta waxaas dhihi kartaa haddii dhagax shayga najiska ahee eh soo baxay shayga najiska ahee eh soo baxay haddii uusanba dhaafinba safxadii iyo xashafadii ka waran xitaa hadduusan meeshii dhaafin laakiin meeshii markii u horraysay uu ku sugnaaday uu ka soo guuray marka waxaanu dhahaynaa waxaa qasab ahaa inaad biyo isticmaasho waa cajiib yacnii safxadii ma tallaabin xashafadiina ma tallaabin laakiin meeshii markii u horraysay uu ku sugnaaday uu soo dhaafay soomaa biyaad isticmaalaysaa labaynuna u kala qaadaynaa shaygaa intiqaalka sameeyey ma muttasil baa mise waa munfasil si fiican dhegta u taag shardigan xoogay baa la isku yarwaxeeyaa ma muttasil baa mise waa munfasil ma muttasil baayoo ma xidhiidhaa mise munfasil weeyaanoo shaygii wuu soo duulay waxbaa khaldan miya haye ma muttasil baa mise waa munfasil maxaan ka wadaa shaygii markuu meeshiisii ka guuray ilaa meel kale uu gaadhay wuxuu isdabahayaa meeshii uu ka soo baxay ilaa meeshan uu gaadhay sooma ama daakhil asafxa ama khaarij asafxa waxaan dhahaynaa biyo ayaa qasab aha biyo ayaa qasab ah haddii uu munfasil noqdo ka war sidee shaygii meeshiisii wuu ka guuray laakiin inna waa intii soo baxdee meeshii ku ekayd markii hore inna dhaafay laakiin waxbaa u dhexeeya sbace intiqaalkan waxaynu dhahnay laba ayaynu u kala qaadaynaa ma muttasil baa mise waa munfasil muttasil waxaan ku dhahay yacnii nijaasadii meeshii ay ka soo baxday ilaa meeshan ay u dareertay bacda alistiqraar meesha markay sugnaatay kadib meeshay usii dareertay ilaa meeshay ka soo baxday intaa way is haysataa sooma ahaa dhagax baa qasab ah dhammaan inaad isticmaasho ilaahu safxadii iyo xashafadii iyaysan batallaabinin mar intiqaal hadday samaysay welina muttasil ay wada tahay kawarna warna hadday munfasil noqoto bimacnaa nijaasadii meel bay ka soo baxday horiya gadaal meesha ay dooniba ha noqotee kadib way sugnaatay dhaqdhaqaaq iyo wax yimaaday ama wax kaloo yimaaday bay meeshii way ka tallowday intiqaal bay samaysay intiqaal ha samaysee meel kale ku dhacday sbace baa u dhexeeya ma gacan bay kaaga dhacday ma boodiye kaaga dhacday ma intay meel ka soo boodayay meel kale ku dhacday waxaan dhahaynaa intii aan soo tallaabin meeshii markii hore ay ku sugnaatay xajar waad isticmaali intii laakiin munfasilka ahaydee ka soo soocantay tacayan almaa biyo ayaa qasab noqonaya idan waa anlaa yantaqila sidaas weeye hal su-aal baa yar imanoo ah ka waran dhagixii markaan isticmaalayey ayay intiqaal samaysay bisababi idaarati alxajar dhagixii aad wareejinaysay aad wareejinaysay iyo in yar dhinac dhaqadoo meeshii ay ku sugnaatay meel aan ahayn bay gaadhay hada laa yadur lianna ilaa ilaa wa intiqaal wax yar way samayn ama ha weynaatay ama yaraatay kolley wax unbaa dhaqaaqay soo ma idan taa laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha wey idan bisababi idaarati alxajar intiqaalka ku yimaada laa yadur wa an yantaqila marka sidaa u fahan shardi kalaa soo socdee yuusan kaaga dhexyaacin markii safiinaha la akhrisanaya meelooyinka ugu muhiimsan wey wa an yantaqilana waa wa an laa yantaqila iyo wa an laa yajifa annajas iyo wa an yunqiya almaxal saddexdaa shardi ninkii la yidhaahdo axmed ibnu raslaan soomaaliya zubadkiisa hal beyd buu ku kulmiyo wuxuu yidhi washardu laa yajifu khaarijun walaa yadra'a hayrahu <clears throat> walan yantaqila waa shardigan soo socday iyo labadan hadda soo dhaafnay walaa yara'u calayhi aakharu ama wa an laa yara calayhi aakharu waxaa weeye nijaaso kale ama shay kale waan kala qaadi doonnaaye waa inuusan gadaal ka imanin shay ajnebi ka ah nijaasadii meesha ka soo baxday waa inuusan imanin shaygaabaan laba u kala qaadaynaa taari ah taari waxaa la yidhahda wax gadaal ka yimid waxaa gadaal ka yimid ee taari ah ee meeshii la soo darriyey ayaan labo u kala qaadaynaa ma nijaasaa mise waa taahir hadduu nijaaso noqdo shaygaa gadaal ka yimid waxaan dhahaynaa biyo unbaa markaa wax ka tariya xajar waxba kama taro ma la kala qaadi inuu ingegan yahay inuu qoyan yahay maya marba hadduu nijaaso yahay yaduru mutlaqa biyaa markaa la rabaa ka waran shaygan soo dariyey haddii uu noqdo ee ku yimid meeshii iyo maxalkii ku yimid hadduu noqdo shay daahir ah waan kala qaadaynaa ma ingegan yahay mise waa qoyan yahay haddii uu ingegan yahay sida qarurax iyo wax iyo wuxuu dooniba ahaadeo ingegan laa yadur dhib malo haddii uu qoyan yahayna yadur wuu dhibi allaahumma hal mar hal shay oo qoyan mooyeen oo ah qofkii oo dhidida dhididkii marnaba lama karaya isaga sooma ahaa gadaal buu ka yimid sooma ahaa wuu qoyan yahay sooma ahaa waa daahir sooma ahaa taa dhib malo walaa yadra'u calayhi aakhara waa sidaas weeye shardiga tirsigeenna afraad miya waa wa an laa yujaawisa safxatahu wa xashafatahu shaygii waa in uusan tallaabin safxada iyo xashafada tii hore waxay ahayn guuritaan meeshiisii inuu ka guuro bacda alistiqraar inuu meeshiisii ka guuro ilaahu haba ku dhex guuraan dhaanyeesh daakhila asafxa wadaakhila alxashafa tan laakiin waxaa weeyaan waa markuu soo baxayba wuu sii dareeray ilaa uu safxadii aan soo tilmaaneen soo magacownay inta ay ku koobantaho qofku markuu istaaga ah inay tallawday dhaafto xashafadii inay dhaafto oy meel kale u dhaafto waa in aysan sidaas samaynin hadday sidaas samayso oo shaygii wax dareeri uu noqdo meeshiina uu dhaafo biyo ayaa qasab noqone wax kaloo wax ka tari ma jiro qofka hanjafa qabka ah wuu ka duwan yahay tan gaar ahaan xagga xashafada markii laga hadlayo isagu markuu kaadiyo inta yaree ibta ah haddii ay dhaaftoy jildiga gaadho waxaan dhahaynaa waxaa qasab ah biyo inuu isticmaalo wuu ka duwan yahay marka idan xashafada waa inta birgooska loo yaqaano ama inta kale la wada yaqaano idan intaa waa in aysan tallaabin wa anlaa yujaawisa safxatahu wa xashafatahu idan intiqaalka iska ilaali iyo mujaawasada waxbaa u dhexeeya intiqaalku waa guuritaan markay meeshii ka soo baxday ay ku sugnaatay way soo baxday meel bay ku sugnaatay <clears throat> waxbaa yimid ama dhaqdhaqaaq ama si kale meeshii way dhaaftay ama daakhil safxa ha noqoto ama khaarija safxa ha noqoto marba hadday meeshii ka baxdo biyo ayaa qasab noqon tanna waxaa weeye markii hore soo baxaysayba way sii dareertayoo safxadii iyo xashafadii ayay dhaaftay wey anlaa yujaawisa safxatahu wa xashafatahuna sidaas wey shardiga shanaad tirsigeenna waxaa weeye wa anlaa yusiibahu maa biyo waa inaysan casiibin biyo waa inaysan meeshii taabanin bibiyo dhan baa oo ka warran biyahan ku daahirinayaba hadday meeshii taabato waaba sidii la rabee usii fiicnayd waa hayru mudahir marka biyo aan dahiraynin waa inayna meeshii taaban ama biyo dahiraya hadday taabataan de waa istijaysatayba sooma caadi waa istijaysatayba hal yaa dareemi kara wa an laa yusiibahu maa-un iyo shardi kale oo lasoo sheegay farqiga u dhexeeya yaa sheegi kara ama caddayn kara ama yaa fahmay ama kee weeye kay calaaqada ka dhexayso haye su-aasha idinka habeenka kala hadlay hay sheekh axsant allaa yadraac calayhi aakhar leanna waxyaalaha soo darin waxaa ka mid ah biyaha soo idan waxaan dhahaynaa sheekhu wuxuu sameeyey dikru اlkhaas bacda alcaam soo maa dikru اlkhaas bacda alcaam buu sameeyey wa ilaa taa hor biyahana soo gudageleen marka uu sii khasisay oo si gooni ah ayuu u sheegay un baan dhahaynaa shardiga lixaad tirsigeenna waa waan takuuna alaxjaaru eesh aahiratan dhagxaantu waa inay daahir yihiin oysan nijaaso ahayn oysan eesh nijaaso ahayn nabi maxamed salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayhi cabdulaahi ibni mascuud sida xadiiska tirmidiga ibni maajiya ku sugan cabdulahi ibni mascuud buu ku yihi kac saddex dhagxaan ii raadi kadibna laba wuxuu soo helay dhagax iyo saalo ama digo kolba waxaa u taqaanaba nabi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi labadii dhagaxna uu ka qaatay saaladiina wuu tuuray oo wuu ganay kadibna wuxuu yidhi inaha rigs ama riwaayaadka ibni maaja ibni khuseymo ah inaha rijs idan waa nijaas nijaas baa marka digadu mise ma noqonayso baabkeeda aan gaarno markaasaan u tegayna insha allah madhabkeena uu iska cadyahay warkiise madaahibta kale mooyim almuhim wa an takuuna alixjaaru daahiratan dhagxaantuna waa inay noqdaan daahir shardiga toddobaad min xaysu alkhaariju markaan fiirino waxaan soo baxaya waxa weeye shaygan soo baxaya ee mulawidka aynu dhahnay wasakhaynta meesha wasakhaynaya nijaasada waa inuu min farjin ka soo baxo meel loogu talagalo waxaan uu ka soo bixi jiray waa inuu ka soo baxo laakiin haddii uu meeshii hoose qofku uu leeyahay oo ka kaadinayay meelahan xudumaha agteedana meel kale ay duleesho kadibna meeshaa ay sidaa ka soo baxo wax ma dhihi karaa dhagax baan iskaga tirayaa maya min farjin kama soo bixin allaahuma hal mar mooyeen oo ah meeshii kale intay awdan tahay loogu talagalay meeshanba uu ka xaajo ku tahay haddii ay tahay de meeshan xukunkeedi meeshii xukunkeedii meeshan buu usoo guuriyo markaa dhagaxii inaad isticmaasho ayay noqonaysaa dhagaxa dhagaxa shuruuddiisa lagu istijaysanayo marka waa intaa marka waxaa haddii min xaysu daat waa arbaca min xaysu اlisticmaal waa ثalaaثa min xaysu اlkhaariju waa toddobo afar iyo toban bayna tirsigu isku wada noqon intaasuuna sheekhu inoogu sheegay faslun furuud اlwuduء hada wsala allah wslama cla rasuulihi اlamiin wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin